رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسigaani waa dersigii شhanaad ee ka mida kitaabkii تطهير الاعtiقاad qال الإمام رحimه الله تعالى فالmuraa'i cabd الlaha laa غayrة ruuxa istuska ee dadka istusahaya cabad allaha ilaahay buu caabuday laa hayrahu ilaahay hayrkii muusan caabudin laakina waase yeeshee khalaa wuxuu ku daray oo ku labay cibaadatahu cibaadadiis wuxuu ku labay bialabi اlmansilati darajo inuu ka raadiyo fii quluubi اnnaasi dadka quluubtooda falam tuqbal lahu cibaadatun cibaado markaa lagama aqbalin maadaama ilaahayna uu u tukanhayo dadkana uu wax ka rajaynhayo oo qalbigoodii iyo maxabadoodii uu rajaynhayo oo istusahayo ilaahay cibaadada ma aqbalin wasamaaha ilahay wuxuu ku magacaabay shirkan buu ku magacaabay shaarica ku magacaabay rasuulka kama ahraja muslimu min xadiidi abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal yaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay ana anugu aqna shurakaa'i inta wax wadaagta axadka u deeqtoon baanahay can shirki wadaagga iyo mushaarakada oga deeqtoon haddaba hadday sidaa tahay man camila ruuxii sameeya camalan cibaado iyo shaqo sameeyo la yimaada ashraka uu wadaajiyey fiihi gudihiisa camalkaas macii aniga la jirankayga hayri axad aniga ka ahayn taraktuhu waan ka tagahayaa ruuxa asaga ah iyo camalkaasi iyo wa shirkahu shirkigiisii ee wa tashriikahu wey wadaajintuu nala wadaajiyey makhluuqaadkaasi bal sama allaahu subxaanahu wa tacaala bal iska badaa arrintaas sama allahu subxaanahu wa tacaala altasmiyata bicabdilxaari cabdilxaaris in caruurta loogu magaabixiyo ilahay wuxuu ku magacaabay shirkan buu ka soo qaaday waa masale ijmaaciya ibnu xasam ee khilaaf yarow kusoo guuriya fii cabdilmualib mooye maraatib lijmaaciisa culimmadu waxay isku raaceen buuhi calaa taxriimi tacbiidi ligayr اllah dadka marka magaca loo bixinayo cabdi jaamic iyo geedi iyo cabdi muxuu ahaay maygaag iyo cabdi cadda lama ogolo cabdilmualib iyo cabdimunaaf iyo cabdicamrin iyo cabdiyaquuth iyo waxaasoo dhan lama ogolo ruuxu waa in cabdullaahi ama cabduraxmaan cabdulxaliim cabdusalaam ilaahay in loo tiiriyo addoon looga dhiga mooyeene lama ogolo bini aadamka iyo makhluuqaadkaba xayawaanaadkaba axadana allah in magacoodii lagu xidho mamnuuc weeye cabdilmualib buu asagu ibnu xasmi ka soo reebay taasna culummadu waa ka didanoo waxay leeyihiin cabdilmualib min baabi alihbaar ayaa nabigu saxaabadu ugu dhawaaqahayeen mooyeene waxaa laysku haya waa alinshaa walibtidaa marka horead bixinaysa magaca laysku haya laakiin magac cabdilmualib oo hadda ka hor la baxshay oo adugu aadan bedeli karin waxbaan aadan ka qaban karin ruuxina tegey inaad markaad ka warramayso aad magacii u sheegto dhib malaha laha laakiin adugu ilmahaada waa inaadan addoon ooga dhigin axdan alla ka ahin subxaanahu wa tacaala balsama allahu tasmiyata bicabd اlxaariثi shirkan buu ka soo qaaday kama qaala tacaala falama aataahuma saalixan ilaahay markuu siiyey aadam iyo xaawo ilmo wanaagsan jacala lahu shurakaaa ilaahay waxay u yeeleen kuwo wax la wadaaga fii ma aataahuma wuxuu siiyey maxaa jira qadiyadaasu marka sheekhu daliilkeeda ama mustanadkeeda tilmaamhaya wuxuuna yidhi fainahu ahraja alimaamu axmed wtirmidiyu axmed iyo tirmidi waxay soo saareen min xadiidi samurata bnu jaabir samurata bnu jundub cafwan radi allahu tacaala canhu ana اnabiya salى اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi lamaa xamalat xawaau hooyadan xawaa markay uuraysatay wa kaana laa yaciishu laha walad ilmana ooma noolaan jirin dilan bay qabto ubadkeeda leean jiray طaafa biha ibliisu ibliis baa u yimid oo ku dul wareegay wa qaala wuxuuna yidhi laa yaciishu laki waladu ilmo kuu noolaan mahayo ubad kuu kici mahaya xataa tusamiyah ilaa aad ku magacawdo cabd alxaari aad ku magacawdo fasammathu way ku magacawday facaasha ilmihii baa noolaadoo kacay wa kaana daalika arrinkaasna wuxuu ahaa in ilmihii cabdulxaarid loo bixiyo min waxyi shayaan shayaan amarkii iyo taladii ka yimid iyo wa amrii amarkiisii xadiidkaasi intaasuu ku egyahay faأnzl اllahu tacaalى alaayaat wasma hadihi tasmiyata shirka ayuu sheekhu uu qorahayaa wa kaana ibliisu yusama bاlxaari intaa dambe xadiidka lama socoto samura aataarta kaley la socotaa xadiidka samura intaa hore uu ku egyahay min waxyi shayطaani wa amri riwaayadka badankood sidaas weeye fii jaamici tirmid markaynu maraynay saddex kun toddobaatan iyo toddoba waynu ka hadalnay xadiidka inuu yahay xadiid munkar ah xadiid munkar ah oon sugnay inuu yahay waynu tilmaanay isaga alimaamu tirmidi nakaarada meelbu ka tilmaamo wuxuu yidhi waa xadiid xasana waxaana la infiraadoon ka nahayna anburi cumar ibn ibraahim can qataada bacdu ruwaadna waxay ka wariyeen can cabdisamad falam yarfachu marka inuu macluul bilwaqfi yahay maca tafarudi cumar ibnu ibraahim waa tilmaamay tafarudkaasi waxaa dheer oo asaga ku raacaan baa ku raacay fii musnadihi ibnu cadiy fi lkaamil kulligood waxay isku raaceen xufada waaweyn xadiidkan uu la infiraada cumar ibnu ibraahim can qataada bni dicaamata saduusi can ilxasan albasri can samura ibni jundub sidaasuu markaasi ku wariyaa waqfigaana wuu tilmaamay waxaa kaloo lagu celiyay xadiidka cumar ibnu ibraahim ibraahimcumar ibn ibrahim labtukiisa ayaa daciifa fii qataada qataada markuu wax ka warinhayo ma tabar badno wamaca dalika xaakim iyo dahabiba way socodsiiyeen arinta ayada ah alimaam abari laftirkiisu qadiyadda waa ku khaldama markuu tafsiirka marahayo asna wuu meel mariyey laakiin wuxuu kaga badbaado wuxuu yidhi asagu shirkigan jacala lahu shurakaa la leeyahay waa ashirku fi lasmaai ee ma aha shirkun fi lcibaadati waaacati ma aha ay shirkan fi lsmaai laa shirkan fi lcibaada macnahaasu ku badbaaday mufasiriinta kulligood nin wardadan ka badbaaday ibnu kaiir baa ka jira maadaama mutaahir ahaa isaguna de axaadiis badanna jamciyey ibnu jariir wuxuu sheegay iyo ibnu mardaweyhi tafsiirkiisa dhammayska tiraa iyo cabd ibnu xumayd oo asaguna balaayo dhigo dee kaba weynba kutubtiisa kutubta kale ka weyn tahay tafsiirkii ibnu mundir oo dhammaystiran tafsiirkii muxuu haystay muxuu ahaayey duxaym oo dhammaystiran kii sunayd yacni miata tafsiir lisalaf oo musnado ah ayuu heli iyo ibnu kaiir haysta markaasoo waa ka badbaaday aayadii ahayd huwa اladii khalaqakum min nafsi waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha falama tagashaha xamalat xamla khafiifa famarat bi falama ahqlat dacwa allah rabahuma lain aataytana saalixan lanakuunana min ashaakiriin falama aataahuma saalixan jacala lahu shuraka ayadaasuu sheeku daba taagan yahay fima aataahuma fatacala allahu cama yushrikuun ayushrikuuna maa laa yakhluqu shaya wahum yukhlaquun walaa yastaiicuuna lianfusihim nasran walaa anfusahum yansuruun yacni aayaddaasaa waxay mufasiriintu badankood ama kulligood ilaa naadiran waxay leeyihiin dadka laga hadlahayo anugu qur-aanka ma xifsana ninka haddaan khalday hala saxa aayadda almuhim aayaddaasay waxay ku fasireen oy leeyihiin nebiyullaahi aadam iyo xawo wey falama aataahumaa damiirkaa wuxuu u noqon hayaa aadam iyo xaaw xaarina ibliis magacii buu ahaa magaca alxaari ah ibliis magaciisu ahaa fi lmalaa'ikati uu ku dhex joogay xadiidku horta ma suno waa munkar oo halkaa isagoo ku daa ragga aad u sharxay waxaa ka mid a xadiidka nakaaradiisa wadaadkan jahmiga ah eh iskale almursal اlkhafi wa cilaaqathu bاtadliis maadaam xadiiku xadiid xasan yahay albasri can samura marwiyaat اlxasan buu daraaso khaasa ka sameeyey kitaab afar mujalladoo eh, qiimo badan buuna ka qoray faniga xadiidkan waa ku fiican yahay laakiin se kale caqiidadiisu u aafaysan tahay mujaladka saddexaad kun saddex boqol cafwan eh, kun saddex boqol iyo eh, afar kun saddex boqol iyo afar buu kaga hadlaa wouna faahfaashay waana axsanu man takalama fii bayaan wa nakarat اlxadiid ragga ugu cadcad buu ku jiraa si fiican buuna yeelay hawsha aad buu u jamciye oga hadlay xadiidku marka xadiid sugan ma aha nakaaradiisa macna wax caddayn waxaa ka mid a ah aayadda laftirkeeda qur burinaya qur ayaa burinaya qur wuxuu burin qadiyadda inaan tilmaamaan rabaa afar waji buu burinaya waxaan leenahay marka koobaad aayaddu waxay ka hadlayso waa aadam caruurtiisii basharka dambe ee mushrikiin alcarab iyo kuwa maanta joogaba ay ka mid yihiin bay aayaddu ka hadlaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala galladii iyo nicmadii uu siiyey aysan ka mahadnaqaynin oo keligii aysan caabudaynin oy u shariig yeelahayaan oo shirkun fi lasmaa shirkun fi lcibaada shirkun fi aaca ay galhayaan baa rabbi ka aadam iyo xaawana hawsha shuqulkuma laha nabiyulaahi aadam iyo xaaskiisa xaawad hooyadeen hawshaa ma khusayso qur-aankaana ayaduna afar waji bay ku caddaynaysa hawsha inaysan lahay wejka koobaad waxaa waxaan leenahay qowluhu tacaala fatacaala allahu camaa yushrikuun ilahay damiirki waa jamciyey fatacaala allaahu camaa yushrikaani lama dhihin fatacaala allaahu camaa yushrikuun idan damiiru jamcin ba aayadda ku yimid in aadam iyo caruurtiisii iyo ubadkiisii laga hadlaaye bani aadamkii caadigaa laga hadlaaye ee warasada ah oo nabigii iyo xaaskiisii aan laga hadlayn aayaddu waa ka hadashay lianna alaaya dallat cana almra fii jamaacati min alinsaan awaa'if min albashar in laga hadlayay tustay waxaa kaloo wejiga labaad ah lam yarid fii kitaab illaahi aayaddaani dhexdeeda saddex ayadoo isdabatan ilaa afarta aayadood ilaa dhammaadka suuradaba lam yarid fiiha dikru ibliis ibliis meeshan laguma sheegin xaggee ka soo booday ibliiskan aad la ordaysaan jacala lahu shurakaa ibliis wey aad leedin ku jira aayadda laguma sheegin haddii aad ujeeddaan shirkiga oo dhanba asalkiisu shayddaanba ku urursan haya taasi wax aadam iyo xaawa khaas ku ah ma waxaan isku haynay qadiya mucayana ood leedihiin aabbaheenoo abulbashara iyo hooyadan xaawaa shirka ku dhacay wa in kaana asqara xaggay ku taallaa lam yarid marka liibliisa fi laayati dikrun in la soo geliyana waa arrin khaa ah. waxaa ka daran waxay le mufasiriintu leeyihin aaaartuna tilmaamaysaa in xaari uu ahaa magacii ibliis ilaahayna wuxuu uhi wacallama aadama alasma'a kullaha uma caradum cala almalaaika adam seebay uga qarsoontay xaaris inuu magaca shayaan oo ibliisa yahay magayo dhan wuuba hayey hawshaa khatar ma aha khaa wey nabiyalla ibliis xaari wuu yaqaana wuu ka warqabay ilaahay baana magacyahoo dhan baray alxaaris hadduu yahay magac ibliis aadam waa ogaa say marka u dhacaysaa nabiyullaahi aadam ilmihiisii ubadkiisii in cadowgii ilaahay oga u tiriyo addoon ooga dhigo cabdalxaaris uu yidhaahdo hada maa laa yumkin inuu dhaco xaawaha dee see ugu waafaqay aadam ma ilmahaadaan magacaada ogen loo bixin karaa sheekh ismaanow masaabihin baad ka soo qaaday axadan waxbaba ahaynba hawshaa suuragal mahay kuma caddo sheekh abadan ayaddu xaawagu bese kama hadlinaya jacalaa lahu shurakaa baa taniyaa socota abadan see loogu tiriye xadiidkii iga daaya aayad baan ka hadlaynaa xadidka ayad dambe xadidka banaanka geyso xadidka maan ku kala bixin aayaddu damiiru taniya iyo damiiru jamcun baa ku jira damiir waaxida lama sheegin mata mise ma aha marka haddii shirku waxaa ku dhacday aadamna waa kula jira waa aabbihii reerka qur-aankuna damiiru taniyu cabirahaya waxaynu ku qasbannahay inaad tiraahdo nin iyo xaaskii oo bini aadam kale aayaddu ka hadlaysa ama aad tiraahdo basharka kale ka hadlaysa laakiin haddaad tidhaahda aadam iyo xaawa hawshan sameeyey shirkun fil asnaa ku dhaceen xaaris inuu magaca shaydaaniyo ibliisay aadam waa ogaa ma tahay mise ma aha wa callama aadam alasmaa kullaha baad meelaad yala rabaa marka waa waj wujuudaad burinaysa ka mid tahay macnaha isaga asalna ma ku jira wej afraad saddexaad miya afraad weeye waa idin sidee wejka afraad ku jira waxaa weeye aayadda dambe waxay tidhi ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an wahum yukhlaquun awthaan iyo asnaam bay aayaddu ka hadashay yaa laisku ogaa afaman yakhluq kaman laa yakhluq kayka qur-aanka u hadla ee muxuu ka hadli jiray ashirk alabar cibaadat alawthaani waalasnaam marka qowluhu tacaala ayushrikuuna oo istifhaam inkaari ah wamaca dalikana haddana taqriir xambaarsan maa laa yakhluqu shay oo asnaamtii iyo jamaadaadkii ah wahum yukhlaquun yadul calى ana almuraada bihi اlasnaam wاlawthan waxaa laga hadlaya asnaam iyo awthan iyo shirkeed inuu yahay ayuu tusayaan wejka shanaad aan ku dare ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu yihi ayushrikuuna maa laa yakhluqu shayئan man laa yakhluqu lama dhihin carabiyadana waxaad ku barateen man inay ku dhacdo man yacqil liman yacqilu haaliba ila naadiran maana ay ku dhacdo maa laa yacqil in awhaan iyo laga hadlaayo nas sariix way fi laaya laba macnay ku caddaysay isticmaalu ma fi siyaaq ayushrikuuna maa laa yakhluqu shaya wahum yukhlaquun iyo mas'aladii awhaan iyo asnaam khusaysay oo laga hadlayo mas'alat اlkhalqi wa cadam اlkhalqi ah marka qur-aanku badan buu u tilmaamay haddii ibliis meesha u waxa la odhan lahaa ayushrikuuna man laa yakhluqu shaya wahum yukhlaquun waxaa ka sii daran in asnaam laga hadlaayo walaa yastaiicuuna lahum nasran he walaa anfusahum yansuruun qur-aankan la taxriifinin aayaddan acraaf shuqul kuma laha nabilah aadam iyo ummuna xawaa iyo shirki ay ku dhaceen iyo magac midna shuqul kuma laha xadiiu jaabir samura ku yimid waa munkar idan xadiidkaasi banaanka iska geeya sheekhu marka asagu wuxuu maray samr bn jundub baa raba cafwan Eh, xadiidkii samura marka xadiid isagu sugan ma aha aayaddu soo ma aha awjuudha shantan sheegaa kugu filan culummo gaadhsiiyey ayaa ka badiyana waa jira eh, awjuudha shanta waxaan ka faa'iidaysanaa alimaam asafadi wahabiyadu maysan helin baan u malay shanta safadi ilaahay amarkii eh, kitaabkiisa alwaafi bilwafiyaat yo wuxuu u tarjamaystay alimaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh axmed wuxuu ku wadaa kitaabkiisu cala almucjam wey asmaadu hamzu ka bilaabay yaba u dambeeya saxaabada qaarkood tarjamadu inuu geeya laga ya geey lanna wuxuu ku wadaa mucjam nin hadda asaga ay wada noolaayen wuxuu ku geenaya majalad koowaad buu keenaya yani waxaan ujeedaa wuxuu ku soc mxuu ah ala almucjam cala almucjam fi asmaa mxuu ah almutarjamiin markuu maraya halkaas wuxuu ihi ibnu taymiyu ka sheekeeyey cilmigiisii iyo aqoontiisii iyo majaalis dhex martay iyo dooda dhex maray aayadda inay ka doodeen buu keenay ishkaalaadkan inta shanta asagaa keenay jawaabta ibnu taymiyyana wuu keenay almihim waxaa weeye safadi baxdigiisa baxdi muhim jidana weeye hawshaan marka sancayna oo ku khaldamay rag badan baana ku khaldamay wadaadaba markaan xadiidkii la daciifiyey samura judu bannaanka la dhigay aayaddina dalaaladeedii lagu bishiyo qur-aanku inuu diidan yahay hawsha ayadaa la caddeeyey ee waxay dhaheen ijmaac Eh, alwafi bilofyan uu idin yaalla maktabadda taqriiban waa mujaladka eh, toddobaad <clears throat> safxada afariy tobnaad buu kaga hadlaa alwafi bilwafiyaat haddaad u baahatana waa tarjamada magaca sheekha ku raadi axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibn cabdillah ibnu taymiya alxaraani dimashqi <clears throat> sheekh ilislam abcabaas ka fiir haddii kale mujaladka toddobaad eh, kuwa inoo yaalla safxada afariy tobnaad wey baxdi qiimo badan baa ku jira halka iyada isle badan almuhim shanta weji markii aayaddii ay cadaato aayaddii ay caddaysay macnaha in marduud yahay acraafna ay ka hadlayso shirkigii bani aadamku ay ku aafaysnaayeen carabna ku aafaysnayd xadiidkii samurana la daciifiyey iyo wadaadda waxay dhahen waa ijmaacu lmufasiriin aayaddan inay khusayso hee aadam iyo waa ijmaca ma jiro xasan basri baaba khilaafsanba xasan baale aayaddu waxay ka hadlaysaa mushrikii bani aadam bay ka hadlaysaa nasaaraday ka hadlaysaa yuhuud bay ka hadlaysaa eh, mxua mushrikii alcarab bay ka hadlaysaa ruux walba oo ilaahay u shariig yeela fii nicamihi xaggana ka abaaldhaca oo jasaar noqda aad u khusaysaaburi iyo awhaantii cibaadadeedii aadam iyo xawana waa inkire wala waadid waa ka dagaalamay marka rag badanoo culmana waa ku raaceen minhum ibnu kaiir baa ka mida ayib wahaabyada fara badan baa ka mida mucaasiriinta badan baa ka mida hawshaa marka ijmacna ma jiro xadiisna qur-aankuna yunkiru dalika inkaaran shadiida inahaasaan kaga tagno sheekhu marka wuxuu uhi faanzl allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey alaayaati ayaduu soo dejiyey ma fiirina shaarixa raajixi wuxuu asagu leeyahay aayadda wuxuu ka maray maanan eegin alla fiiriyo faanzl allahu alaayaati ilahay aayadihii buu soo dejiyey wasama wuxuuna ku magacaabay haadihi tasmiyata magac bixintaani shirkan buu ilaahay ka soo qaaday wa kaana ibliisu wuxuu ahaa tasamaa mid eh, kula magac baxay oo eh, bilxaari xaari isku magacaabay wاlqisatu qisaduna fi duri اlmanhuur lisuyuuطi bay ku jirtaa iyo wahayri kutubta kale lagu noqon karaa qisadaasi qiso sugan ma aha nabiy llahi aadamna hawshaa shirkiga waa ka macsuum nabi weeye ayib ya raajix muxuu idhi waqad carafta yani riyaha markaynu khulaasayno istusku waa laba qaybood midna waa shirki abar xalaynu soo tilmaanay midna waa shirki aar shirkiga abarka waxaa weeye waa midka baacita cala alcamali ah alriya hadduu noqda baacit cala alcamal haddaad u tukanaysa hebel ha ku ammaano ood u soomaysa hebel ha wax ku siiyo ood u jihaadaysa hebel mushaar ha ku siiyo oo zakada u bixin camalkii iyo cibaadadii haddaad ruux dartii oola imanayso oo waxa marka horeba ku riixi ee camalkii cibaadadan kuu geynba uu yahay ha lagu ammaanay iyo waxa addunya heshid kaasi waa shirki abara waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruun la ilaa qaliila laakiin adoo alla dartii u tukanhayay hadii aad aragto wadaad agga fadhi oo ku fiiranaya salaadaada ood yarquxuso iskala jiiddo ood qiraa'ada dheerayso baasha taagto marka waa shirki aara lannu marka ilaahay dartii baad u tukanaysa dana dadna dan kamaada lahay aduu qur hoos kaa akrisan hunuhunu wadaad yaad ark wadaad ku fiirinaya codkii baad kor ogu dhigtay oo waxaa tiri nin bale ka dhaca inaad tahay ku ogaado siiso wadaadka waad fahmi weydeeni marka iyada shirki bay noqonaysa waa shirki asqara marka waxaa loo qaybiyaa riyihii baaciun cala alcamali wa caaridun fi lcamal alcaarid fi lcamal waa shirki asqara albaaci calى اcamalina waa shirki abara waana shirkiga munaafiqiinta midkaa dambe shirkiga asqarka ah ee loo yaqaano caarid fi اlcamal baa laba loo qaybiyaa binisbat اlacmaal camalka azaada kala go-an leh ee si tadriija u dhaca iska daba dhaca hadduu shirki galo wuu qaybsamahaya sadaqa lagu yabohay markaasaad yaa yaad tiri anaa bixiyey kun shilin baan bixiyey aad baa lagu ammaanay haatan sibcan baa lagu sii ammaane shan boqol ku dar shan boqol baad ku dartay shantaa boqolee dambe waa baailo leanno riya ku dhisanta laakiin kunka hore waa asaxaya sadaqadii aad la baxday waa camal aan isku xidhnaynoo kala go'na camaasha kala go'an ee si tanaasulia ah ama tadriija isu dabadhacda eena isku xidhnayn haddii awalkii uu shirkigu ka badbaado riyahu ka badbaado oo dhaxda iyo aakhir ka gelisay intuu galay inbuu la kacahaya laakiin acmaasha isku xidhan ee azaadeedu mid hadduu buuro ka kale uusan asixi karin ka sala salaaddii baad saddex ragcod soo tukatay ragcadda u dambaysay ceshahaad xoogow riya kaa galay hee kulligeedba waa kacaysa ilaa ma kala hadhee ma kala hadho maxaa jira hadii adoo ragcadda u dambeeyey ku jira ay neef kaa timaado ama muxuu ahaaye weysadu kaa jabto salaad ma kala hadhaa acmaasha aan kala hadhin riyuhu hadduu gala fi lwasati aw fi laakhiri waa isla gubanaysa riyuhu waa baabi'inhaya inamaa yataqabal اllahu min almuttaqiin faman kana yarjuu liqaءa rabbihi falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabbi axada labada aayaodba slafka waxay ku fasireen shirku riya inuu yahay idan marka yasiru riyaai waa shirki asqara wa ama kabiiruhu wa cadiimu riyaai waa kufri akbara labadaa macno wey kii asqarkaana waxaan u kala qaadnay mid amal camalkuu galay he uu qaybsami kara miduusan qaybsami karin macnahaas asalkiisa waxaa iska loo baxiyey wadaadahan dambe mucaasiriinta celceliye laakiin waxaa baxtiyey ibnu rajab alxambali fii jaamic اlxulum asagaa baxdigaa iskale salafkana ka soo guuriyey ama atasmiya wاtacbiid ligayr اllahi ma banana waana xaaraan waana shirkun fi اlalfaadi wاlasmaa ayib inaad markaa istixlaal ku samayso xagga gaalnima kaaga timaada mooy asagu marka kufriga akbarka ma gaadhsiisano asalkiisu faslun waqad carafta waxaad ogaatay buu sheekhu ku yidhi min hada kullihi baxdiga aynu soo hormaynay dhan xaggiisa waxaad ka ogaatay ana man ictaqada ruuxi aamina fii shajarin geed wax ka aamino barake iyo khayr mooda aw xajirin ama dhagax aw qabrin qabri wax mooda aw malakin ama addoon ilaahay karaameeyo jibriil iyo mikaaila waxmooda aw jinniyin ama jin iyo ruuxaan iyo fuqbraale iyo ardooyin iyo qolyihii dadka rigaysan jira soomaali baabi'iyey ee gabdhaha xataa lagu ballamin jiraad garanaysaan soomaalidu inna ma og tahay ahlu qaabuur baaba haystayba inna jin iyo ruuxaan baa baaba'shay dad yar baa ka badbaaday wixii waa hore aan ka hadlayn hadda xoogo waa la roon yahay oo waa la riwaayado oo xoogo daawaa jirta laakiin soddon sano ka hor iyo mxuu aha afartan sano ka hor hawshu meeshay maraysay meel la qiyaasi kara ma ahay reerka dhan baa maay waa khaliifad saad u leedahay maxay ahayd sheekhad wey sheekhaddu maxay ahayd jin iyo ruxaan bay la hadashaa iyoiyo hawlahaasay haweenka ka waxaysaayo barfuunkii furweynaha iyo timir iyo cuud iyo jaawi waxbay wadaao birqaraxaasay jiidaysaa musiibo wey marka dadka dhanba dad nimankaasa haystayba aw jiniyin ama jin aamina aw xayin mid nool aw meytin mid dhintay muxuu aaminay man ictaqada anahu yanfacu inuu wax tarahayo haddii wax la siiyo ama la aamino aw yaduru ama wax dhibay haddaan wax la siinin aw anahu yuqaribu ila allah waa isku mid ama ilaahayba inuu kuu dhowaynba aad aaminto maadaan aaminin anahu yanfac wayadur laakin waxaad aamintay anahu yuqaribuka ila allah aw ama sayashfacu cindahu ama ilaahay inuu kaaga ergeyn baad aamintay fii xaajatin dan oo min xawaaij dunya muraadyaha adduunyada ka mida bimujaradi ergeysi un keliya wax kugu qaban baad tiri watawasul ila allahi tacala ma alla u dhawaasho tari baad istiri ilaa maa warada wixii ku soo arooray mooye fii xadiiin xadiidkaasoo fiihi maqaalun far ku gudan tahay mooyeen xadiisu hadal ku jira mooyeene axad bini aadama ama makhluuq min alkhalaa'iqa ruuxii waxmooda ama uun tashafuc iyo tawasul inta dambe tawasulka u laabanaysa ila fi xadii isnaa wuxuu u laabanayaa aljumla alakhiira oo aw watawasuli ilaa rabbi tacaala intaasu u laabanaya hada اlistinaa qariina tusaysa meesha taalla inuu u laaban ila aljumlati alakhiira la ila jamiic اljumali hawshan yaan lagu khaldamay xadiidkii marka cumaan ibnu xunayf fii aan ku marray abu daauud iyo ibnu maaja iyo muxuu aha nasaa-ibna kubraha uu ku keenay iyo camal yowm leyl xadiidkaasuu tilmaamaya Eh, nin baa u yimi nabiga eh, indhoolo ah markaasuu nabi allow hawsha waa ku rafaatanay ilaahay ii bari inuu icaafiyo oo indhahayga ii soo celiyo markaasuu subanu wuxuu yidhi haddaad eh, doonto waad sabri waa dulqaadeen saasaana kuu khayr badan indhaha ilaahay baa aragga kaa qaaday sabir iska dulqaado ajir badan baad ka heli iyo dembi dhaaf jannaad ka helaysaa haddii aad doontooda aadan ah, hawsha aad diidan waa kuu ducayn wuxuu nabi allow ii ducee indhala-aantan dhib badan bay ugu haysaa nabig alla baa laga duceeyey bas wuxuu ihi waxaad yeeshaa gurigaada ku noqo weysayso salaad tuko ragcatayn ducadanna ku ducayso ducuu nabigu u dhiibay gabagabadu waxaa nabigu ku yidhi ah, marka u dambe ducada waxaa tidhahdaa allahuma shaficnii fiya allahuma shafichu fiya cafwan ilaahu nabi maxamed ergada iyo ducadu ii ducaynhayo ilaahayow ka erga aqbal xadiidkaasaa ibn cabdisalaam alciz bn cabdisalaam iyo jamaaca waxay ka qaateen altawasul biاnnabiyi inay bannaan tahay jumhuur ahlicilmina ma bannaanay dheheen xadiidkuna tawasul binabiyi kuma jirte waxaa ku jira altawasul biducaaءi الnabiy wa bishafaacatihi wahwa xayun taana maba diidaninba wax diidanna ma jiro nabi allow ii ducee isagoo nool so nabi lama dhihi jirin ansaariya muhaajiriin iyo haweenkii nin walba ka ducaysan jiray kacab muxuu ku yidhi kacab bnu rabiicata alaslami markuu nabiga si fiican ugu khadmeeyey oo u adeegay ayuu nabigu maalin wuxuu ihi kacabo maxaad rabtaa wax weydiiso waxaan adduunyadan hayo iyo xeelalkan aan hayo wuxuun iga weydiiso wuxuu nabi maxamed oo addunya waxba tari mayse waxaan rabaa aakhare inaan jannada kula rafiiqo deris inaan jannada ku hadduu soo kulama joogo deris manin haa jannadan inaan kula dersaan rabaa anugu nabigu wuxuu ihi waa hawl culuse faacinnii calaa karati sujuud aniguna waan dadaali aduguna waxaad yeeshaae soo cibaadayso sujuudda soo badi haddaad meel culaad iska seexato anigu halay dalacsiya socon maysa ma ogtahay adugu al ooguu soo hidaahidoo soco kadibna anuguna ilaahay aan ku baryo subxaana wa tacaala marka qadiyadaas waa qadiyad baxdi dheer u baahan waxaa lagu laaban karaa faahfaahinta xadiidka cumaan xunayf iyo fiqigiisa atawasul waa axkaamuhu sheekh albani baa ugu wanaagsan baxdigiisaas khulaasaduna waxaa weeye qolyaha le waxaa ku jira atawasul bidaati الnabiyi mxuu ahay wa shaksihi daati الnabiyi shaksiga meesha laguma sheeg waa muqadar bay leeyihin annagu waxaan leenahay ducadii baa muqadar ah labadaa taqdiirkeebaa gar leh waxaa gar leh midkii siyaaqu xadiidku uu taageeray waxaa nabi allow ku weydiy inaad ilaah ii ducayso waan kuu ducayn iyo allahuma shafichu fiya howlahaas maxay taageerhayaan waxa meesha qadaray inuu yahay adducaa ayib waxaa kuu soo haray inta maqaalka uu sheekhu sheegay wa fii xadiiin fiihi maqaal xadiidku inuu saxiix yahay baa loo badan yahay laakiin maqaalku sancani sheegaya wuxuu u jeedaa ruwaadda waxay isku khilaafeen ikhtilaaf isnaadi culus baa ku jira ikhtilaafka isnaadiga abu zurcat araazi wej buu rajaxaa caliy bnu madiini abulxasan almadini shaykhu اlbukhaari iyo wiilka ibn abi xaatim cabdiraxmaan abu muxamed ayaguna wej bay rajaxaan riwaayaadka xadiidka qaybo munkara oo daciifaa ah jirto weerar culus lagu qaaday faahfaahinta marka ikhtilaafka isnaadiga waxaad ugu laabataa cilal ibn abi xaatim raqamka xadiidka maqaalka yarku marka sheekhu tilmaamaya xadiidkuna inuu sugan yahay baa xoog badan laakiin wuxuu macnihiisu waxaa weeye waa macne aan burinaynin usuusha caqiidada iyo axkaamid midna aan ka hor imanaynin fii xaqi nabiyina muxamadi sal اllahu alayhi wala aalih wasalama oo ku saabsan buui tawasul ku saabsan bidaati اnabiyi mooyeen inta kale ruuxii ictiqaada xajar iyo mxuu ah shajar iyo qabri iyo malag iyo jin iyo xay iyo meyd inuu alle u dhowan ama u shafaaca qaadi ninka aamina aw naxwi daalika intaan sheegnay shafaaco iyo tawasul may xataa waxyaabihii kale ee shirkiyaadka ahaa fainahu ruuxa asaga qad ashraka maca allahi hayra ilaahay inaga soo maray shirkiga dhabtaana waxaa weeye waa ibaatu mxuu ahaayey shariikin lilahi fima huwa min khasaais illah nimanna waxay dheen shirkigu waxaa weeye waa tashbiihu اlmakhluuqi biاlkhaaliqi fima huwa min khasaais illah waana nafs shay nafs shay wey waa tacriif isagona qiimo badan tashbiihu lmakhluuq ama jin ha noqdo ama xajar ha noqdo ama shajar ha noqdo ama malag ha noqdo tashbiihu اlmakhluuq biاlkhaaliqi fii ma huwa min khasaais illah aw fi lkhasaa'is alilaahiya axkaamtii khaaska rabbilaa baad ku shabahday baryadii baad siisay tawasulkii baad siisay tashafuci baad siisay baryaad siisay magangelyaad siisay micinsi iyo gargaarsi baad siisay tashriic baad siisay idan waxaa weeye shirki baad dhex fadhida wactaqada aamina maa laa afwan wactaqada wuxuuna aaminay dhacafa fainahu qad ashraka maca allahi hayrah ilaahay hayrkii buu la wadaajiyey xaquu rabbi lahaa wactaqada wuxuuna aaminay maa laa yaxilu ictiqaaduhu waxaan bannaanayn in la aaminu aaminay kama اctaqada اlmushrikuuna fi اlawhaani siday mushrikiintu asnaamti laati iyo cusiy hubl ay wax u moodeen bay ayagana wax u moodeen fadlan iska badaa buuri can man yanduru bimaalihi intaas horaan ka soo hadalla iska badaaba ninkii maalkiisa sharadba ka bixiya nadar ka bixiya ka asagu shirkigiisu bannaanku yaallaabu sheekh cabdilqaadiro waxaan kuu gowracay neefkii hebel ahaa dibigii hebel ah ritiga hebel ah hadday gabadhu maanta caafimaado ood arigii soo celiso oo ninkii la waayey ee laga samra aad nabad ku keento oo doontii safar ku maqay ay nabad kusoo xidhato yani waxaa wey nadar sharadaad galaysaaba fadlan iska badaa buu i iyo gaalnimada caman duulkii yanduru bimaalihi maalkiisa ka nadarhay sharad ka bixinaya wa waladii iyo ubadkiisi ruux dhinta u bixinaya ila way samayn jireen nin baaba gabadh sheekhu ka sheekayn doonaa gabadh meherkeed buu u keenay qabri wuxuu ihi sheekh gabadhii heblo ahayd intaasoo dahabaan ku meheriyey meherkeedii waynu qaybsanay nisna anaa la hadhay nisna waa ka gabadha ninka ka toosisa lagaa rabaa gabadha inaad ninka ka toosiso oo gogasheeda ay habaysanto yaa lagaaga fadhiya haddii awliyo haddii lagu xuso waa inaad shaqayso wey oo awliya ilaahi adeeg wey hawshu aw xayin ama mid nool ilmihiisa iyo maalkiisa ogu nadar u bixiya aw yalu ama ka raadinaya min dalika aw yaluba min dalika ay min aljini wاshajari wاlxajari wاlmalak ila akhirihi maa laa yaطlabu ila min allahi subxaanaه wa tacaala ama wuxuu ka doonay makhluuqaadkii maa laa yuطlab waxaan laga dalbin oo laga raadini ila min allahi subxaanaه wa tacala oo min alxaajaati muraadiya ee dana ah oo min caafiyati mariidihi kiisa xanuunsan in la caafiyo ah waxaa tihi sheekh cabdilqaadir ishfi mariidi sheekh hebelow awowow nin walba daad maaad ka doonaysa soomaalida qoys walba waxay leeyihiin oday cuskadaan qoys walba oday ay tuugaan oo odayga afraada saddexaada lixaada shanaad ay leeyihiin caruurta yarkaa lagu ababinaya min caafiyati mariidi ruuxii si in la caafiyo aw quduumi haa'ibii kii maqnaa inuu soo galoo yimaado aw naylihii inuu gaadho helo liayi malabin min almaaalib liayi malab liayi maqsuudi min almaqaasid wey wax walbood doonayso ama guura ama nabada ama rooba ama muxuu ahaayey caafimaada faina hada huwa shirku bicaynihi buu sheekhu kan asagaynu soo sheegnay ilaahay xaqu lahaa oo khaas ah in makhluuqaadka mid ka mida la siiyo ama wax la moodo wa huwa shirku bicaynihi waa shirkigii qudhigiisii alladii kaasoo kaana calayhi cubaad اlasnaam asnaamta kuwa caabudi jira weliba shirku cibaadu sheekhu ka hadlahayaa kan ay soomaalidu samayso isagu waa shirkun fi rububiya ayib shirkun fi rububiya khaaliqnimo lahu tamkiinu wtamjiidu xaqan lahu lmajd lmuahalu ya mawaali bay leeyihiin sheekh cabdilqaadir huwa aljiliyu du lfakri اljaliyi cimaad اdiini faxlu lirijaali lana qطbun cala awja اlmacaali imaam اlkuli fi طuruq اlwisaali say u socoto maxay tegaysaa lahu اtamkiinu wاtasriifu xaqan lahu اlmajd اlmuahalu ya mawaali ay اlmuasal dhab weeyo salka jiro gunta hoose jira ya mawaali ay ya naasiri wa muciini marka lahu tamkiinu inaa makanaa lahu ficdiya askale ilahay baa iskale lahu tamkiin dhulka asagaa kuu dhiibay hadduu ku casila shek abdiqadir hod isgelisaana bas weeye wey ninku asagu xilka u dhiiban baa xilka qaban ninkuu casilaa casilan qul illahuma maalika اlmulki tu'ti اlmulka man tashaa watanzicu اlmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudulu man tashaa abadan الشheekh cabdالqاdir الجilaani yucizu man yشhاء وyudil man yشhاء وyuwlي man yشhاء وynزc الmulka miman yشhاء lahu التamkiinu والتصriifu haddaad dhihi lahayd majaaz caqliga ku jira ama alsnaad اlmajaazi fii culuumi اlbalaaqa cilm albayaan baa ku jira way kaa diideen xaqan bay dhaheen xaqan waa maxay soo towkiid ma aha waxaa la yidhaahdaa fi lcarabiya atowkiidu yarfacu lmajaaz atowkiid yanfi lmajaaz xaqan dhab weeye ma aha tamkiin bilaash bilaash ah iyo tasriif iyo waman yudabiru lmra quraysh maxay yidhaahdeen ninkan wax abadan waman yudabiru lmra sheekh cabdilqaadir wey soomaalidu qaybtooda qubuuriyiinta shirkigoodu shirkiga abujahl waa ka daran yahay yaan been laguu sheegin hadalku inuu kugu cuslaada laga yaabaa laakiin xaqiiqada jirtaa sidaa ah ayb wuxuu ihi sheekhu wاnuduuru biاlmaali maalka in lagu nadro loo nadr yani loo shardiyo cala almeyti ruux mid dhintay loo shardiyo layadhaha maalkii baan ku siinaynaa iyo wanaxwihi waxaa maalka lamida ah. iyo wanaxru cala alqabri qabriga in lagu dulqowraco labaatan kilomitr baa lasoo kaxayn boqol kilomitr laba boqol shan boqol ba awr lasoo wadi qabr waxaan aqaanaa sanad walba lagu qalo boqol iyo toban iyo afar riti sanawiyan cadad alqur'aan alkariim meeqa wey boqol toban iyo afar suuradood soo ma aha boqol iyo toban iyo afarta riti wey weliba kor ma ah ma aha hadda riti hadda mxuu ahaaye karmoon oo mxuu ahaaye qaalin yara waa kor kor ma ah geedkan la ego laxnihanti laga siibay kiiba bur ay saaranta kuriskusaadmado qow intuu leegyahay idan sanadkan la qalin haddii xoogo yaroo dhiba dhaco maxaa idiin sheegnay wey sanadkuu baaqdo ay abaarintay dhacan wax isdaba maro ama tiradu buuxsami weydo sagaaan sagaaan iyo saddexdiiba waxaa la geeyey siddeetan iyo lixm siddeetan iyo dhowr bay ahaayeen abaaro ba-an baa dhacay waa kii la baabay hurgufaa ka dhacday iyo faka weyn idan maxaa idiin sheegnal maxaa sheekh xaqiisu walba ha dhacee iyo toban afar maxaa loo dhammaystiri ayib aminkan way taagan tahay hawsha ayada ah idan ya meeshay taa la sheegi maayo wnuduuru bilmaali cala almeyit inaad haddana daba gashaan baad rabtaan wnuduuru bilmaali maalkoo lagu nadro cala almeyiti lagu nadro iyo wanaxwihi iyo wanaxru cala alqabri qabriga dushiisa in wax lagu gowraco iyo watawasulu bihi asaga in alla loogu dhowaado iyo waalabu alxaajaati danaha in laga dalbiya muraadka minhu min alqabri wاlmeyiti huwa asagu bicaynihi laftirkiisu alladii kii weeye kaana tafcaluhu اljaahiliyatu quraysh iyo jaahiliyadii asxaabu اlasnaam waxay samayn jireen weeye idan shareecadu qaacida waa maxay waa altaswiyatu bayna اlmutamaahilayn wاltafriiqu bayna اlmutabaayiniin sharciga dhan baa ku dhisan wixii isku mid ah in isku god la geliyo wixii kala duwan in la kala duwo sheekhu marka wuxuu ku leeyahay dadka islaamka sheegan qaybo ka mida waxay maanta sameeyaan iyo waxay carab samayn jirtay ee nabigu la dagaalamay ee muslimiintu diideen ee dagaal iyo jihaad lagu qaaday waa isku mid waa dameeriyo labadii dhagood tukow isku ekidaa baa layidhi bay dheen soomaali reer abaar joogaa iskaga ka ag buuri baa layidhi tukuu kii hadda duulee ku dhaafay iyo kii soo istaaga waaq ma kala taqaan marka reerkii reemiyiga abaartu ay hayso yani isku cudur bay qabaan geeli waa guran yahay ciddu waa guran tahay badar ma jiro oo bakaarti way dhammaatay tabarba ma jirto martida lagu calaala martida markay timaadood oog dhagabala loo kariyo shahmadow loo kariyo oogu camboolo koronkoro loo buriyo ayaa loogu calacalaa oo gobonimada ku jirta waxaa la yidhi baad ku leeyihin reemiyigu tukow isu ekidaa wuxuu yidhi reer abaar jooga jilaal jooga hee yaa iskaga kay eg nala yaabin wey tabarta inta naga ah almihim sheekh wuxuu leeyahy waa laba tuko weeye mushriki alcarab iyo kuwa maanta jooga wa inamaa yafcaluunahu lima yusamuunahu wahanan wa sanaman wafacalahu اlqubuuriyuuna lima yusamuunahu waliyan waqabran wamashhada yani hoos buu degahayaa labada xaalo waa isku mid buu leeya faariq muahiran ma jiro sheekhu ku leh wainamaa yafcaluunahu mushrikiinta hore carbeed waxay ducada iyo naxriga iyo sharadka iyo nadarka ku samayn jireen limaa ay liman bay ka dhigan tahay limaa yusamuunahu waanan waxay waan ku magacaabi jireen iyo sanaman ayay hawsha u bixin jireen wa facalahu lqubuuriyuuna camalkii laftirkiisii cibaadadii taqarubkii tawasulkii nadarkii wixoo dhan bay quurintu sameeyeen limaa yusamuunahu bay u sameeyeen axadkay ku magacaabaan waliyan sheekh bn cabdi wxuu uhi sayidan wa faqiiran ku daray lima yusamuunahu weliyan dadka weli ku magacaabaan iyo waqabran qabri iyo wamashadan maqaamkii sheekhay ku odhanhayaan maqaamkii sheekha geelan iskale iyo gowracan qabrigii sheekha weli hebel xuskiisii weeye iyo hawshiisii haddaad tiraada hawshu way kala duwan tahay meeshana waa qabri iyo mashad iyo weli weeye tanna waa waan iyo sanab wuxuu ihi sheekhu walasmaau laa aara laha asmaadu raad ma laha wey laa aara laha filaxkaam buu sheekh ujeedaa yacni raad xugum keenahaya iyo xugum kala duwan ma haddaad saxarada uraysa tiraado waa cadar aad tiraahdo bukuurulmulug baa la aad tiraado yucuudulmulug ma saxaradii dhaafaysaa weligeed saan bay usoo uri ayib cuudulmulug iyo muxuu ahaa bukuurulmulug waxba ka socon maaye ayib shaygii wanaagsan haddaad tiraado waa shay xun aad tiraado isbedeli maayo shay walba waa magacaan aad ku dhejisay adoo fool xun haddii la waada hebel jamiil adoo madow oo shilaan madow haddi cabdicadda lagu yidhaahdo misaasaad ku caddaan iyo xasan cadde iyo ku caddaan maysid yacni magacu xon bedelo ma tahay mise ma aha magacu xon tahay xaqiiqadun baa kaa soo bixi adoo dheer haddii lagu yidhahdo cabdigaab adoo muxuu ahay nusmitir haddiiba cabdidheere lagu yidhaahdo sidaa ku dheeraan maysid yacni sheekh wuxuu ka hadlayaa magacyadu waxma bedelaan ee nuxurka meesha yaalla inuu ka wada hadal laba kuuri sax weeye hawsha ayada ah walaa tuayiru ma badasho magacyadu ma bedelaan almacaaniya macaanida meesha yaalla daruurat luawiyat wacaqliyat waharciya wabaa kuu adaranmuadhwlihiiajrumiga hiya daruuratun wey qaacidada aan kuu sheegay ana alasmaaa laa tuayiru xaqaa'iq asmaadu inaysan bedelin xaqaa'iqda wainama almuctabaru waa maxay alxaqiiqatu wlmahiya ay tahay wuxuu hi waa daruura waa shay qadci a ah weeye oo luqada carbeed ay caddaynayso oo caqliga bini aadamku uu caddaynayo oo sharciguna caddaynaya ayib waa shay aan muran lahayn daruuradu ayaa waa shay aan muran ku jirin cahd walbana uu dareemayo haddaan intaan magacyo bixinno saa darteed wadaaddu waxay yidhahdaan alasmaau taabicatun lilawsaaf walaxkaamu taabicatun lilawsaaf nimanna way cagseen waxay dhahan alaxkaamu taabicatun lilasmaa wاlasmaau taabicatun lilawsaf wahada huwa sawaab shayga magaca waxaa loogu bixiyey nuxuriya macna uu leeyahay ilaahay subxaanah wa tacala iyo suubanihiisii diintao dhanba waxay xarimtay saxarada waa nijaasaa la yidhi waana shay xaaraana haddii ayada intii la qaado la dubo oo la kariyo bimacnaa iyadoo ingegan baa dab la saaray dambas bay noqotay urkii baa midabka saxaradaa baaba'ay haddiiba la dhadhamiyo carabka ruux saari karo haddii la dhamiy sidii saxara uma soo dhadhamayso dhac dhadhankeedii iyo midabkeedi iyo urkeediiba waa isbedelay weli ma saxare iyo nijaas iyo miyaa mise way isbesho waa dambas caadi ah haddaad aan dhahno xukumku wuxuu raacaa magaca magacuna wuxuu ku dhegan yahay tilmaanta iyo xaqiiqada meesha ka jirta waxaan leenahay wuxuu magac asalkiisa haba ahaado saxaraa ahaadee wax hadda saxarama dambas weeye sidaa darteed wadaaddaa waxay yidhahdeen waa lagu gebagabaysan karaa sida carradii oo kale ibnu xasm iyo niman baa ka hadla hawsha iyada ah istixaala shaygu waa gaaban adiga mini baa lagaa abuuray haddaba mini baa tahay mise ruux bini aadamo laf iyo lud iyo timalaad tahay hadda mise hore ee lagaa baad ku dhegan tahay nabilah aadam cara laga abuuray umuna xawana fedhiisi baa laga abuuray cad hilib iyo laf iyo dhiig baa laga abuuray idan wuxuu waa isbedelay hadday xabad masaga ah saxro dhexdeed ka baxdo oy dheeli noqoto oo shan sabuulo waaweyn soo rido maxaanu ku samaynaynaa nin geley ka dherga baa meel ku saxarooday daruur baa ku da'day toban dheeli ah meesha ka baxday dheelida way baxda sabuullo waaweyn bay keentay gelayda ma la xuquuq iyo shay xalaalo la cuni karaa mise maadaama ay saxra ka soo jeedo waa nijaas hawshaa miyaynu isfahanay yani shayga asal waxaa weeyaan nuxurka meesha yaallaynu ka wada hadlaynaa sheekh wuxu uhi faina man shariba alkhamra ruuxii khamro cabba wa samaaha ku magacaaba ma an biyo yidhaahda shariba ma cabin bu ilaa khamra khamraad ka dheragt markaa biya anuga cabbay biyo kulul bay ahaayeen almashruubaat alruuxiya la yihahdaa almashruubaat alkaxuuliya la yihahdaa idan idan haddaad tiraahdo waxaa weeye anugu khamra ma cabine biyaan cabay waa hawsha caqiida yuhuudda ee nasaarada weeye kaadidii waxay dhaheen iyo biyuhu waa isku mid qole haddaynu dhex joogna nasaarada ee sawaaxiliga gaalada ah.